ilى اlaakhir laga gaaro bacda dalika soo gedi meesha wuxuu ku yidhi tawjihaat اlmucallim kelimaadkan ardayga waxaa la tusinaa qaabku iskugu dhegaayaan qaabku iskugu xirmaayaan ilaan ardayga wuxuu yaqaanaa jim daba qaloocan soo ma ha jim daba qaloocan dabada hoos u laabana oo garan jiray oo mufrad ahaa ama aakhir gelay gelay marka haajara marka usdaayo muqadaco haadi in labadaas xaraf markii la hinjaadinay aysan kala haraynin aa loo sheegaa waayo labadan xaraf ee isku reeban hinjaad ahaan ma kala harayaan ha oo isku xiryan ma kala marman sukuun keligiis meel istaagi kara ma jiro ja keligeys madax banaan meel istaagi kartaa oro keligii way istaagi kartaa kadib haajaro ardayguna yihahda haajaro wuu yihahda markaas waaya ardayga dersigaa saasuu bixinayna kana nimaadna marka amhilatu can lmadi bilif a nimaadno beeshka konton iyo toddobaadaan joognay ku dhawaaqa naasa qaacida nuuraaniya markuu ku dhawaaqaayo carabka uu ku dhawaaqaayo xuruuf rijaaiga ba ta sa e, ba ta saa ma dhahay waa youtubeka ku jirtaa waa ka arki kartaa waayahay ta taaba sawiradaana loo saaraa dersiga dersiga sawirada loo saara ardayga waane ilaa iyo ya nidaamkaasa lagu geynaa haye alif la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif almaadu bilaalis naasana nuun la kordhigay saasiin la kordhigay ربي غيره kordhigay alif lagu reeb jiimka asalkiisa fiiri hinjaade zayda asalkeedana fiiri jaawaza jaa jiim la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif waza waawow la kordhigay zaazay la kordhigay saasoo nooga filan macalimiinaan leeyahay ilaa ya-a saas lagu wadaa ardayga waa la baraa beeshka waxaan dhammaadnaa kontan iyo sagaalaad wuxuu ku leeyahay markaa laba dersi a ku qoran dersiga koowaad iyo dersiga ka hooseeyo tashaabuh yaraa ka dhexeeya kan meesha aada ah kan ka hooseeya muxuu yahay aadama miima ku zaa'ida kana loo horma kan hoosaa loo horumarinaa marka ardayga midkaan hoos loo horumarinaa kan maxaad ka rabtaa yeerisaa ka rabtaa ardayga inuu qori kalaa rabaa marka macnaha wixi uu soo qaato wax u eg inuu qori karo aadama baayaca taabaca taabaro soo ma jeeda hadda marka xadfuudka lagu daro afar afar waayo kan marka xadfuudka lagu daro saddex saddex waayo kan markaad u geysto oo aad faaraqa aad tagto kadib yeeris had oga dhiga kan ardayga yeeriskan hadduu qoro kawaa ku fahmi ka hoosay marka darsiga meeshaas ka calaameeya ardayga loo yeeri aan suurad loo saarin labada labada dersi kan hoose suuraddaa loo saara bacda dalik ayaa waxaa la samaynaa adeeri samayne laakiin kan adoon baran hadda ardayga yeris aad ku fiiriso waxaa laga yaaba inuu culis aad kala kumanta laga waayo kan yaqaanaba waayo soo gedi <clears throat> beeshaan kale tamriinaat almadbil alif aan weli ku jirnaa yuaaziru iyo yuaakhidu meeshaan hamzada wuxuu ka dhigay yuaaziru besh kalena yuaakhidu ka bilaabana yubaaqitu waa kelimad ku xigta waa marka yuaaziru hamzada wuxuu ka dhigay taswiir ulwow soo maha waa wuu qoray bacda daalika koraa laga saaray ardayga waxaa laga yaabaa inuu su-aal isweydiiyo meeshan waw uu u akriyo ku fahamsi waxaa leeday bas meeshan waa alif laakiin qaacidada sababta saan loogu qoray waxaad ku fahamsiinaynaa markaan gaarno hamsatulqabci aan ka hadli doona insha allah tacala ad ilahay adu waayahay <clears throat> soo gedi marka waxaa kaloo halkaas lagu baahaya ma jiro meeshaan qalamaani safxada lixdan iyo labaad qalamaani kitaabaani jamalaani soo ma jeedaan inta kaloo dhan way isla yihiin ahaan laakiin meeshana waxooga zaa'id uu ku daray oo macnuhu wuxuu keenay meesha uu madaajic uu qorayay qalamaani kitaabaani jamalaani cumaraani yukaafixaani tusaafixaani ardayga waxaa lagu samaynaa sabuurada la saaraa markaa sabuurada saartana waxaa samaynaysaa asaadu weydiine adigu ma kicinaysa macalinkaa adiga macalinkaa ina adiga tusaale ahaan qalamaani sabuurada ku qortay qalamaani waxaa tira marka adiga macalinkaa qalamaani ma dhahaysa oo ardayga makaa daba meersanaa wuxuu samaynaa jazadas marka muxuu samaynaa marka ardayga muxuu samaynaa markaad qalamaani u qorto oo suburda u saarto qalamaani markaad tiraahdo waxaa leedahay kici kiciyaa leedahay kadib waanu dhihi karaa qalamaani qalamaani uu suquunka la imaan karo waayo fatxada dhan awlaa hore usoo barta waayahay tan soo gedi marka beeshka lixdan iyo saddexaad ilaa iyo laga gaaro darabaa darabataa darabanaa laga gaaro ilaa iyo beshis kale waa isleeyihin laakiin kanaa waxoogoo adag midkaan adag sabuuradaa saaray lano maxaa yeele laba kelibu iska saaranya yuaazir iyo muxuu sukena saaxibo yubaaqiti iyo saariqo waxoogu colays ku jira marka yu'aasiru saaxibahu warwaaqa yuaaziru yuu yaa la goday aaziru a alif la kordhigay alif lagu reeb almahdu bilalif ziru zizay loos dhigay ruura la goday isweydiino macalin macalin axmed macalin maaruf mu jooga maxamed axmed macalin cuhmaan ah, haye waxaad waxaad saaxiba hingaadi ha saaxibahu baada kordhig saaxibahu soo xibaahu waaya macalinku alay sara ka jira yubaaqitu hingaadi macna adi ya magacaaga liibaan haye يباغيت يا Mhm. باغيت maasha allah wax yar codkaa kaa weyn firi yubaqitu yuyaa la gooday baqitu ba baa la kor dhigay xogo codka waxaa ku jiro xogo ha laakiin yubaqitu yuyaa la gooday baqitu ba baa la kor dhigay alif lagu reeb almadu bilalif qitu qiiqoy dhigay tuuta ladaa xogo wasnig waa heli kartaa wasnig waa heli haa waayahay aan gadidna marka almudbilya dhamaan kusoo ma jeedaan sheekha almudbilya uu noo bilaabay beejka eh, lixdan afaraad waa xuruuftii oo maksuura hoos dhigan kasrinoo la jiidaayo ilan kasra haddaad jiido maxaa imaanaya yaa imaanayso ah, marka almudbilyaaga imaanayo waa midulasalka wuxuu noo wado i alif lahoos dhigay i alif lahoos dhigay yaa lagu reeb almadu bilyaa baa loos dhigay bii baa loos dhigay ya lagu reeb almadu bilyaa waxaan yidhahda hoos dhawin iska ilaali inaad tidhaahdo bii baa la hoos dhaabey ya lagu reeb macnaa dadka qaar isticmaala lahjadaas hoos dhaway inay yidhahda ama kor dhaway dhahaan iska ilaali titaa loos dhigaytiitaa loos dhigay yaa lagu reeb almaadu filyaa ardaygii fatro cusub u furtay weji cusub u bilowday dersigaan dhammaantii suuradda u saaray waan u hinjaabin waadan baracday macalinkaa lagaa rabo haye dersigaan kada waa la mid ina ina ina bina biina tiina tiina waayahay <clears throat> marka e, waa akrin la akrinaa xarfkii hoos dhigan iyo xarfkii ku taagan almudbilyan waayahay inaa e, alif loos dhigay inaa nuun la kordhigay isagu reeb almahdu bilyaa naanuun la kordhigay bina dhigay naanuun la kordhigay قربه بنبي برأسك يا دولة المد بالياء تينا تيتا لوس ديغينا نون كور ديغي تينا تيتا لوس kan marka ugu dha ardayga u dhamayso waxaa samaynaysaa tana sabuurda saare waxaa leeda waryaa kici istaag arday istaajina kici waynu ku dhihi karaa bina haye tana sabuurdu saare arday istaajin waxaa leeda kici waynu ku dhihi karaa bina awoodan uu leeyahay wa inuu bina iyo biina waayo futxada hora usoo bartay kasradan wisniga soconayaan kane almasbulia in la jiidayo bina uu dhihi karo marka ardayga waa soo jaanqaada waa soo socon kartiin waayahay soo gedi xuruufta lu keenaa ayagoo i iitaa'i bi biica ti <clears throat> tijaanu waayahay kana waxaa waxaan gaadinaynaa beeshan kale oo lixdan toddobaad waayo wuxuu keenaa tamriinaad almadu ku dhahay lakin waxaa ku jira almadu bilalifka sheekh wuxuu ku fiican yahay kitaabka alifay xukunkasto soo dhaafto wuu kugu soo celinaya ah, macnaha ku hamsiinaya saabi'iina saabi'iina ada kelimadda meeqo xuna ku jirta waxaa ku jira laba xugun maxay tahay almadu bilaalif iyo iyo almadu bilyaa wana isku fiiri karaa haduunka quraanka qardiga dhex geysto inta wax kana ku jira kana ku jira kana ku jira inuu tiri karaa laba quraan kara saabi'iina saabi'iina saabi'iina saasaad la kordhigay alif lagu reeb almadu bilaalif binabi ba loos dhigay ina i alif loos dhigay yaa lagu reeb almaadu bilyaa naa nuun la بالياء نا نون معلك wax yar ah qaldan yaa dareem ayo waxa way way codku ma hay haa taas waay wax la dareemi kara taase xarful haada waay ya labadaa nigaal macna me waa noo imaanay ya may dhimanoo ku soconay lakin waa noo imaanay kulligu waa imaanay kan kan waa imaanay ayagoo soo socda mid walba ku imaanaya waayahay wuxuu macallinkaa tii ha loos dhigay macnaha wuu ku dhuftay kudhuufusada waan diidaynaa waxaa leeyahay daahibiina daadaa la kordhigay alif lagu reeb almahdu bilif hibina hiha loos dhigay soo socnay maxaa diidalay hibina hiha loos dhigay binabi dhufashada la diida hingaada wasnigeeda ma aha in lagu dhufto xarafka tartiib oo shaqalka saarana waana ka soconaysa tartiib adoon isdhibin waxaa ku ku jiraa dadkaa hiha loos dhigay binabi ba loos dadka colaysta imaana waaya macalinku wuxuu yidhi meeshaan iitaa'i iyo shiicatihi iyo halihingaadiyo waayahay iyo simaaho baningaadaynaa marka itai qudwaaqa itai i alifloos dhigaya lagu reeb almadu bilyaa taita taa la alif lagu reeb almadu bilalif alifloos dhigay tasdhiiga yaa lagu reeb almadu bilyaa jaanu jaajim la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif nuunu la goday شيعته شيعته ولجد shiica fiihi shii shin loos dhigayaa lagu reeb almadu bilyaa caatihi cayn la kordhigay caatihi caa la kordhigay hal iska ilaali caatihi cacayn la kordhigay tihi tii taa loos dhigay hiha loos dhigay isku dambeeyo niiraanu niiraanu niinu loos dhigay yaa lagu reeb almaadu bilyaa raanu raaraa la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif nuunu la goday بالالف wiluwi waw loos dhigayaa lagu reeb bilyaa luulam la rimsasaarka saddexaad waxaa laga yaabaa inuu arday ku weydiiyo markaan soo marsiinaysa v maalin ah, v maxaa loo kala goyey iyo maalin maxaa loo kala goy ilan ya waxaa laga yaaba ardayga waxaa soo bartay ya in wax lagu dhejin kara soo maha v maalin halka lagu fahmaa laga yaabaa ilaan maalinna waa kelima gooni ah vini waa waa kelimad gooni ah waa kala macno marka sheekh saas u kala jaray v iyo maalin saas u kala jaray laakiin arday waxan waa kala kelimu ku fahmaya cunugul xjira maya muku fahmaayo v iyo maalin mulisku dhejinayaa leeda v iyo maalin ma la isku dhejinaayo ma la isku xiraayo waayo dii goonigeeda waaye maalina gooniaan laga dhigaa saasuu sheegaysaa waayahay <clears throat> beeshkan aan gudubno soo gedi lixdan iyo sideedaad waayahay <clears throat> dersigaa markaa ardayga aad soo siiso saabi-ini soo siiso dersigaan muqataca gaagaaban ee yeerkaa ilaa laga gaaro wasiiqa laga yimaado waa u yeerinaysaa ilaa wasiiqa laga yimaado yujiiru yumiitu yuciidu waxaa ku jira almadu biyaa besaa ku jira wax kale kuma jiro waad u yeerinay intaas intaana kadib suuradda u saareen darabanii abi kurwaaqa ضربني أبي darabanii abi ضربني أبي darabanii daadaad la kordhigay rabanii rooraa la kordhigay banii baabaa la kordhigay niinu las dhigay yaa daabani abi aan ka hinjaabin hadha mudniga marsku daraay macnaha darabanii abi daadaad la kor dhiigay qaabanii abi raara la dhahay abideed guni darabani guna loogena abine si madax banaana loo hinjaabina waaya maxamed muxidiin ma jooga maxamed haye samicanii akhi hinjaade samicanii saafi la kor بالياء أطي ألف لفرقي صي طالوسي يا لورب المد بالياء ما شاء الله جزاك الله خير معلنك ما شاء الله meesha rib taagan yahay waaya soo gadiy marka weli sakiin la socdo ragiifani kabiirani ragiifani kabiirani soo ma jeedin meeshaas ya haye kujooga amaqaymiya aye eh, cabdulqaadir abubakar cadaawe aymaan hingaani sakiifaani kabiiraani hingaani maasha allah waxoogo codkii le kaa maqan asaartay bis maane hingaasi kala soo haysta laakiin codkaa kaa maqan waxoogo waayahay beesha kan loo soo gudbiya alxuruuf almamduudatu bilwaawi almadu bilwaaw macnaha saddexdii mid oo midul asalku noo dhammayra waa sheekh u alif laa goday u alif laa goday waaw lagu reeb almadu bilwaaw balagooday buu balagooday wow lagu reeb almadu bilwaaw tutalagooday tutalagooday wow lagu reeb almadu bilwaaw tutalagooday wow lagu reeb المد بالواو ثم له بالواو المد بالواو جو جيم لا قدي جو جيم لا قدي واو لغرب المد بالواو darsigaan ardayga sabuurada u saare hal bogaanay ka dhigayaan inaad isheena malenaa dursi ka markay soo qoraayaan ardayga hal layn adiga markaad qorto waxay ardayda markaad leynkan oo kale adiga kuu qoran yahay saddex kalim ka dhigto asaga bogow ka dhiga sabuurada hadday shan leen kuu saaranta asaga shan bogaa laga rabaa hadda kor ad sheega soo ah, saas wuxuu soo badina asaga kan laakiin hal bogow ka dhiga hal bogow dhiga maxaad ka rabtaa maqsadka inuu maanta dhan akriyo intay qoraal badan ku mashquuli lahaayeen akhris badan inay sameeyeen waayo waa cashir cusub dirsi cusub waa markaa yaraysan kan hadduu ku barto wax ka dambeeyna wuu yaqaana arday ma dhibaayo insha allahu tacaala <clears throat> waayo soo gedi una una buna buna tuna tuna tuna tuna saasaa loo wadaa una uu alif laa goodayn nuun la kordhigay una uu alif laa gooday waaw lagu reeb almaadu bilwaawna nuun la kor dhigay الولد بالالف hadda udiina magac kaalbaa ku jirto saddex med aa ku jirto saddex med ayaa ku jirto saddex med maxay kala tahay ardayga dhe almad bilwow alwaj bialif ardayga markuu saas u tirinay waa inuu yaqaana mid kasta xadka uu jiidmaayo waa inuu yaqaanaa haaba soo barta mogtaha udina inuu yidhaahdo oo udina inuusa udina inuusa udina inuusan kugu dhawaaqo waay buu baa la goday wow lagu reeb almadu bilwaw burika buuri kaabuu baa la agooday wow lagu reeb almadu bilwow rikari raa los dhigay ka kaaf la kordhigay hijaadinaayo ha samaynin buurika buubaa laagoda wolkasatra askan uu kaa dameersado macnaha labaas xarafis haddana rika ridaalosasin wuxuu leeyahay rikan kaakaafla kordhigay kaakaafla kordhigay ha hal ha u siinin ardayga waxaa rabaa istitaaco uu wax ku hingaadiyo inaad siiso marka hadda kelimadda min bidaaya ilaa nihaaya adig macna hal ood hingaadiso ardayga wuxuu helaa quwad awood inuu asagu hingaadsan kara keligiis isagoon ku baaneen laakiin markaas haddaad hal u halhalayn waxbaa ka dhiman ardayga waxbaa ka maqan waayahay soo gedi marka macalimiinna saasa lagu wadaa kulli darsigan suuradaa la saara dhammaantiis waayahay soo gedi ya sax waay runtaa waay waayahay duuquu iyo yoquuluu iyo xaafiduu iyo kulligood ay ka damaysaa waayahay zuuruna kujitaa soo maa ah, zuuru waayahay zuuru duuquu duuda lagooday wow lagu reeb almaadu bilwaaw uuqaaf lagooday wow lagu reeb almaadu bilwaaw alifu ljamaaca مثل ألف الجماعة ألف الجماعة أعلى الجماعة محل ولا من أرضي ده كل حجر مكته ما أرضي هذا إسبرتو هذا البطي إسكت يجينا معنا هذا إسكت يجينا macnaha xornimay dareemayan mogta laakiin hadday macalin aata adiga qalida oo markaad sugsa oo isku ka siina arday wax kastuu qabo wuxuu ku qasban yahay inuu difaac ku jiro afsanaadaha marka heerkan lama gaarsiiyo heerkaas ardayga inuu macalinka jeclaadaan la rabo inaad niqaash yeelan kartaan doodi kartaan ee laga rabo maalin aga waxay ugu tiri macalin ma cashir noo dhigt sa waxaan idhi cashir haa waan kuu dhigaa isug waan kuu dhigaa isug iyo saacaddan ka dibaa waxay tiri waxaan imi saakin tobankii iyo labaatan daqiiqaan soo gal haddana labaiyo tobankii afartan daqiiqa lama laha labaatan daqiiqaan iska fadhiyaa meesha waxay laagtay lix jir waa cunus aslays soosaalays ah, marka maasha allah marka waxaa labaa ardayga markaas markuu su-aasha ardayga leeyahay macnaha waxaa uga jeeda waa mar laga dhigi kalsooni la siiwa arday kalsooni hadda aad kalsooni aadan siinin oo dagaalka uu og yahay waxaas oo kula imaana difaacu kaa gela waayahay marka waxaan sanaynaa kan alifu jamaaca ardayga kuweydiinka ku dhigan jamaacan muxuu yahay waxaa leedahay waxa uu ficilkan ka hadlayo zuuquu dad badan loola jeedaa kadamiya soo ma dad badan aa laga wadaa zuuru haye dad badan aa laga wadaa musid maaha hal qof maahana dad badan wa alifka marka saasan u raaca inaad leedahay waayaan ku celina zuuru zuru zuru saylagooday wow lagu reeb almahdu bilwaaw ruura lagooday wow lagu reeb almahdu bilwaaw alifuljamaa xaafiظuu waa dabcan soomaa xaafiظuu xaafiظuu calaa salawaati wasalaati lwustaa xaafiظuu xifdi waa marka xaafiظuu xaaxa la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif fiduu fiifa loos dhigay duuda la gooday wow lagu almadu bilwaaw alif marka uu yahay dad badan ayaa la adeegsadaa marne waxaa la adeegsadaa markuu yahay alifu tafriiq soo cumar iyo marka lakala saaraayo ya cumar isagana ah, waa yimaada waaya marka alifkan waxaa saaran hadda sheeka waa ka tegaa meelaha qaarna wuu saara marka dhaxal tagna wuu saari doonaa waxaa saaran wareegii saanaha maxaa saaran wareegii saanaha macnaha xaafidu markii lagu soo dhawaaqo asaga alifkan lagu dhawaaqay ka dhigan tahay calaamadan waa calaamatu saamita fiiri kitaab qur-aanka markaad meelaha suurta nasmi ku dhameeyo waxyaabaha ka dambeeyo wuxuu ka hadlayaa tanbiyaadka inshaaraadka oo kitaab qur-aanka loo adeegsan laha marka calaamadan wuxuu ku tilmaamayaa calaamatu saamit u leeyahy meeshaad ku aragta meeshan waxay tahay inuu xarafka dulsaarto xarafka uusan dhawaaqayn aan lagu dhawaaqayn lakin igaad anaga waa sheegan aljamaca lena lakin xaafiduu waa ma dhahino oo alifkas masii raadinayo waaya <coughs> mana dhawaaqay soo gedi marka آثمون موسى صحوي موسى أوي موسى ونوي معنا ونوي معنا بشكل ونوي معنا آثمون آثمون فاعلون فاعلون siiyaan ardayga waa loo qoraa sawirada la saara wuunoo buuxbuuxina aaimuuna faaciluuna aakiluuna haastar mika adiga ka dhigto asaga muxuu ka dhiga bogow ka dhiga shaaribuuna eh, jaamicuuna xaamiduuna marka asar ka dhigto asaga bog labaad laba bog uu qoraa ilaa iyo ardayga maanta waxaa la rabaa arday barbarka ilaa iyo labaatan iyo ka badan inuu qori karo labaatan iyo ka badan bog in loo diro oo qoraal raba maanta inuu buuxisa qoraal uu ku jiro marka aati waayo almud bilow soo bartay barasho kaama baahna almud alfin muxuu yaqaana horu u yaqaanay akrin badan ma kaama bahna ardaygaan marka lakin wuxuu baahan yahay qoraal badan inaad siiso afimuuna alif la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif fimuna fi falosdi muna mumim la gooday wow lagu reeb almadu bilwaaw na la kordhigay عيلون عي عين لصديغي لونا لولم لكودي وو لغرب المد بالواو نانو لكرديغي آكلون لكرديغي ألف لغرب المد بالألف كيلونا كي كاف لصديغي لونا لولم لكودي وو لغرب المد بالواو نانو لكرديغي waayahay tahay awe macan cabdiraxmaan mukhtaar maxamuud ayay waxay gaadhsaa shaaribuuna waaye macna sidiq ma joog sooma waa maqan yahay waaye jaamicuuna waxaa idin gaadhsa awe siidow miya waa maqanyaa isagani waaye shaafici awe shaaficaye waxaad hingaa jaamicun hingaade jaamicuna jaajib la kordhigay alif lagu rab almaadu bilalif micuna miimim los dhigay cuna cu cayn laa gooday wow lagu rab almaadu bilwaaw naana la kordhigay maasha allah maasha allah waayahay cabdikriin eh, cabdikriin cumar haye maasha allah waxaan gaadaysaa eh, kelimadda ka dambeyda xaamiduuna المد بالواو لا نون الرقيق haddaad fahamto waa khayr macnaa godan yaa duuna duudaa goday waa rabaa leeyaha godunta lama dhahay waaye <coughs> waaye aan ka gudin marka dersigan kale ku xigo beeshka toddobaatan toddobaad waa yeeris waayo ardayga albilow ku soo bartay colaysna malaha waa fududya kuwa kale waa ka fududya waa loo yeerinaa marka ardaygaasoo u yeerine waxaa la rabaa alifjamaaca meesha ku jiro inuu qori karo halabu alifjamaaca ka dambeeyo qor inaad tiraado uu qori karo soo gedi marka alxuruuf almadiya waa kan hadda noo imaana alxuruuf almadiya muusa iyo calaa bismi illah alxuruuf almadiyatu fii rasmi lmusxaf waaya waa kana wuxuu ku leeyahay amhilatu cala alif saqiir soo mujeedi meesha ciwaanka yiriska hoos beejka toddobaatan sideed ciwaankan oo gudguduna weynka ka hoos soo mujeediin amhilatu cala alif saqiir ku yidhe tusaalayaal ku saabsan alif saqiirka waa alأlf lmadiyatu weeyaan alatii tursama bayna alxarfayni waa alifulmadiya lagu qoro laba xaraf dhexdooda alأwalu maftuux kan hore wuu kor dhigan yahay ah, xarafka ka dambeeyana shaqal ka doonu qaadan karaa macnaha aliftiisa kordhigla kahor mana sameyn waaya marka rasmu musxaf suu qoraayo marka usoo qoray maliki maliki alifkan waxaa leeyahay maxaa loogu tilmaamay almadba ah, alif istaqmi waxaa tilmaamay macna kaa sharci waaya waxaa loogu tilmaamay macna yaxa la malayna haye waxaa la yidhi magaciisi alifkan almud bialif saqiir maxaa loo yidhi ilaa kii hor waxaan dhahnay almud bialif keliya soo maaha kan maxaa saqiir loo raaciyey riwaayadka qaar ma ogola hadda abi camar oo kale soomaalida abi camar inta badan iyo xabsan kusoo horreyy soo maha ah, hadda waxooga qiraa'aadka ilbaxayaan waxoogo ay magaciisa isku dayeen macaltii hadda macallimiinta mare weli ardayda yarta ma gaari marka <coughs> ah, haye maafiir marka maliki waa riwaay xasan casan laakin abi camr muxuu leeyahy maliki ywm diin maliki ywm diin marka waata bacdigeed maadaama ay diidan yihiin waxaa lagu tilmaama layihaha almud biafi saqiir saasa logu tilmaamay waaya marka maliki maliki maamim la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalifi saqiir liki lam loos dhigay ki loos dhigay fiiri alifka ka dambeeya macnaa alifkii weyn meesha ma yaal asoo yaraa meesha dul saaran nadaamkaasu duqor adiga marka inuu saqiir yahay inuusa maxaa kugu daliila asoo yaraa meesha dul saaran waayo ra wax ma lagu dhejin jiray waa maya marka alifka caadiga ah asoo weyn oo imaan lahaa lakiin hadda asoo yar meesuu saaran yahay marka siraada siraada siisaad loos dhigay rabarara la kordhigay alif lagu reeb almahdu bilalifi saqiil la kordhigay lagu reeb almadu bilalifi saqiir baabaa la kordhigay ألف كان محوي هاي المهد بالألف عالي وايه الآوي مجوغا معلمك مع مع الفتاح عبد الفتاح علي محمود هيه وعادين ود تشكين في عنه وسراء أجداد سراسات كفي ألف نورات المد بالألف الصغير قال كفي ألف نورات المد بالألف الصغير sin la kordhigay su yir ana dabdhihi kara lakin waxyara ku jiro samayn oo haddaad dareerteen khayr wa qofku mar hadduu wax dareemo sideeda luuqadda luuqadda haddaa ku hadli rabtaa leeyahay intaada ku hadlin waa fahmi soo ma ha carabina ku asbaxa ka hore horta inaad fahamto markaad fahamto kadib waxaad bilaabe inaad ku hadasho marka saas haddaa ardaygu qofku macallin waxaan gaadinaba haddaad dareentaan waxa ku jiro ninka waa iskixaysin insha allah كان رابع ها marka macnaha star waa kaco kala gartay qadaca samisaa ma aqaan sayta waa fahmi waay ya uu goon u jiiday ya <laughs> sara ayada sax waaye waayahay een ee axmed isxaaq maan axmed aawe haye waxaad ingaadisaa likalimaati بكلمات لم نصي كلماتك كفضل كلماته لم نصي macalin محمود maxamuud cabdi geed ayay waxay gaadhisaa maa tashaabaha ما تشابه ما من لفرضي أجل قرآن المد بالآلي تشابه ذات لفرضي شابه شاشي لفرضي أجل قرآن المد بالآلي في صغير فهب ما شاء الله انت صلوة كلام waayahay darsiga ku-xiga fiirsi wuxuu yidhi amhilatu cala alyaa amhilatu cala alyaa saqiira alyaa lmadiya waay allatii tursamu bayna alxarfayn ku dhahay alaw lmaksuur waayahay walatii tursamu bacda haai damiir ardayga marka haa damiir ku fahma haa damiir oo sharax hadaa tiraado adiga macnakaas waleerinaysa <laughs> marka waxaa tiraahdaa keliya haagaab ayay ha gaab oo hoos dhigno jirta u sheegay haagaab qaadatay hoos dhig aagaab qaadatay hoos dhig ardaga dhimka xooga soo kor weynaada aswaxaan kala saaran doon damiir waxaan kala saaran doon laakiin hagaab qaadatay hoos dhig ayaa waxaan daba dhigaynaa almadu bilyaai saqiir almadu bilyaai ardaydeenna aqlabkooda intooda badan ma ku baraarugsan bal salaaf maclimta qaar waa ku baraarugsanayn waa saaxibatihi yaana meesha taal soo jeed waa saaxibatihi hada meesha calaamadan yaa saqiir tanuu ka wada calaamaduna ku calaamadaas waa yaa saqiir waa meesha dhow magaciisii waa saqiirki iyo saqiirki iyo وممكن لها يمد يمد سنة الصغرى يمد سنة الكبرى كل ده هيوا مركز همزة قدرت ما هذا كبرى ونقنا مركز همزة جوجنا الصغرى ينقنا وايه لكن واحد كحوم تهاي مدو أصل كحوم ته حركات الجيدة الجيدة وصاحبته وبنيه وصاحبته qisaasaa la kordhigay alif lagu reeb almahdu bilalifi saqiir xibaatihi xiixaa loos dhigay baatihi baabaa la kordhigay tihi tiitaa loos dhigay hiihaa loos dhigay almahdu bilyaai saqiir هالوس المهد بالياء الصغير hadafka leey maxay tahay ardayga markuu farka ka soo baxo uu buugan dhameeyo wax kasta oo qur-aanka uu adeegsanayo rasmi cuthmaaniga inuu fahmi karo tan oo kale arda ardaydan ma fahamsan ardayda kan maxaa waryaa alla saxarfu aqoonna macquulaba ha yaa saqiirtan inay yaa tahay inuusan u garanayna macquulaba wa saaxibatihi wa banihi uu ku yidhahdo wa saaxibatihi wa banihi wa wabanihi waصaaxibatihi wabanihi waay meeshaan waxaa taalo almudya saqira taalo walaa xasaabihi xaaxa la kordhigay saadihi saasaad la kordhigay alif lagu reeb almahdu bilalif dihi diidaa loos dhigay hiha loos dhigay almahdu bilyaai saqiir haddana darsigan kale aanu gudubna beshka kale toddobaatan iyo sagaal wuxuu yidhi amhilatu cala alwaawi saqiira soo ma jeeda ayadani lmadiyatu weyaan alatii tursamu bayna alxarfayni alwalu madmuumun waayah walatii tursamu bacdahay damiirku yidhi ayadani marka uu damiirta markay damiirsan tahay timaadaa iyadan markii ha damiirta kasrataas maxaa yimaado almadbila saqiir markay kasra wadato markay damo wadatana maxay wadataa almadbila saqiir بعثه قال بعثه قال بعثه بابا لقرديغي عثه عاعي لقرديغي ثو ثاثا لقرديغي هو هلك المهد بالواو صقير بعثه kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif laa laam la kordhigay ah, waxay raalli aada yaa saqirtana ka gudbin alaba arday weydiin laba mucalin mucalimiinta ka mid a ah. xasan cabdullaahi ma jooga macalin xasan macalin xasan waxaa hingaadisaa saacatihi wa kaana hingaadi saacatihi wa kaana beshaa kusoo gudnaya waa saacatihi wa kaana almadu bilyaai saqiir arda waxuu hingaadinay المد بالياء الصغير ha anigu wax hingaada kule macnaha in waxa igu wax kule ma waxaan kaa rabaa qaafad ardayga u hingaadin lahayd qaafad ardayga u hingaadin lahayd macna la helo aye saacatihi ساعتي ساسين قبيلي hatihi cayn la kordhigay tihi ti تالستيلي تي يالستيلي mhm المد ha istaaginaya ma istaagin tiha loostigay almadu bilyaai يالستيلي المد بالياء الصغير laakiin ogaanta laada baraaruga almud bialifku waxaan leeynay alif lagu reeb soo ma saqiirka baaliki maamim la kordhigay alif lagu reeb tan ma la dhahayo hi haloos dhigay ya lagu reeb ayada lama dhahayo ha caadigeeda loo akrinaya hi hal markaa kadib usoo laabanaya leeda almud bilyaai saqiir waaya wa kaana وكان واو قبيلي kaa la kordhigay maya كاف kaaf قبيلي ha kaana kaa kaaf la kordhigay كان كا كان قبيلي الهو المد بالالف لام قبيلي aan waayahay macalin waxaan kaa rabaa inaad hingaadido bihi wa yuriidu macalinkan ku xig waxaa la yihahdaa macal cabdirasaaq awe aye bihi wa yuriidu hingaadi به به بالعصيغي هالعصيغي المد بالياء الصغير macalin fiir macalinkiina cabdirasaaq istaagaan diidanay ha istaagin bibi baa loos dhigay hiha loos dhigay almadu bilyai saqiir bibi baa loos dhigay hiha loos dhigay almadu cidyaa yusawi sax maasha allah qudiya laalan ku dhigay qudiya uu qabla goday diya diidad loos dhigay yaayal ku dhigay diya diidad loos dhigay diya diidad loos dhigay yaayal ku dhigay waxaan macnaha daadkan asalkeeda waxuu gaarsiin intaas baa inta kale waa fiicanta maasha allah aad u fiican tahay jazaka allah khayr waayahay aan ka gudubno marka almudba wasaqna aan gudubno waayahay ونرثه ما يقول ونرثه واو لكرديغي نرثه نانو لكرديغي رثه ريرا لصديغي ثو ونرثه عفوا ونرثه واو لكرديغي نرثه نانو لكرديغي رثه ريرا لصديغي ثوه ثوثا لكرديغي haa laa goday almadu bilwaawi saqiim لم قديك لا لان لا لان أصل كثير معنا له لا لم قديك ما يولى ولا هيستا على أرض أرضنا كذا ها ما شاء الله هاي المد بالواو صغير هيا. waa laga diida macna wadada ka didin ha لحافظون لام لام كوديغي حافظون حا حا كوديغي الجورب المد بالالف فيغون وحي على مشي المد بالالف صغير فيغون في فالوفري بون ضو ضلق المد بالواو Ah, macna alifkan muxuu yahay almadu bilalifi saqiir ala leeyahay saas waay maasha allah waa yahay ardaygan su-aashu wanazaca yadahu faidaa hiya waxaan rabaa ardayga daahira wey macna daahir macna daahir aadam haye wanazaca yadahu faidaa hiya alaga ah, rabaa xigaadeeda kuma jirte kuma jirto wanazaca bis ونزع واو كرغي نزع لامون كرغي زع زلزال كرغي ميا اصل الحروف طبعا زع زلزال فانا الحكى على السفيري ها زع زلزال كرغي زع زلزال كرغي ا عين كرغي هي يده يا يا الكرغي دهو ده may taas waa qolaan soo dina faxmo ka soomariina soo dina yatahu yaayal ku dhigay deegu daadeel ku dhigay deelu daadeel ku dhigay may daadeel ku dhigay sax waay dahu daadeel ku dhigay dahu daadeel daadeel ku dhigay maya hanjirin halagod wax yaro macan lahayn ha laagod laakiin hu haddaasan maxaan ka dhalanaa meesha almadu bilwcaydaa ka dhalanaya ha hu ha laagod almadu bilwawi صغير فإذا فإذا هي ها فإذا ميا اسكو درن هي غونغدا وحي اسكا كلمه ولا اسكو درن قال فقال ترتيغ إلى ألف لتر هوس لا ذا لترتيغ ألف لغرف almadu bilaalif macalin daahir ku celcelin badan oo baahan tahay wax kale kaa maqnay inaad tadbiiq tiro badan samayso ku celcelis ku celcelis ku celcelis ku celcelis baan maasha allah waayahay darsigan kale aan gudubno wafisaaluhu halaathun wafisaaluhu halaathun wax cusub kuma jira inta wax cusub ku jiraan وقتل داود جالوت وقتل داود جالوت موسى وملائكته أوه آه موسى وحاني وحكمت هاي المد بألف صغير. صغير آه المد هاي آه. يا وملائكته وملائكة لما نقرنا كسو تغي وحنا ديما المد الواجب المد الواجب ماشي على صماه ولما نقرنا وما نينا waaya waqatala daawudu jaaluuta marka macalimiinta kusanasi waxay dhaheen meeshaan wuu wowlaa gudu wowlku rabaa laleeyahay sababta loo dhahay maxay tahay wowgan wuxuu ka wow saqiirkan wuxuu ka tirsan yahay isimka mid ku jira kii hore laakiin wuxuu ahaa damiirtan u ka daba dhacay soo maa kan marka damiirkama daba dhicin waxaan leenaha markaan gaadinayno wa qatala waawow la kordhigay qatala qoqaaf la kordhigay taala taata la kordhigay laalaam la kordhigay رسوله لابد لا غير القول المد بذلك وجوه ولا كل مولود المد بالواو الصغير دون جالوت جاجيم لكم ديغي ألف لقرب المد بالألف luuta luu laam la gooday wow lagu reeb almadu bilwaaw taa taa la kordhigay ardaygan wuxuu yaqaanaa markii intaan aad waxaa noo bilaaban doono madulwaajib iyo maduljaa-is ayuu noo bilaaban doonaa laakiin ardayga intaa amarsinay wuxuu ku yaqaanaa xarakaadku xurja waa soo bartay xarakaadkii waa soo bartay fatxadii kasaradii domadii kadibna wuxuu ku sheegi karaa maanta madul asl waxay ku jiraan oo dhan almadu bilif almadu bialif saqiir almadu bilya almadu bilya saqiir almadu bilwaw almadu waw saqiir axkaamta dhan wuu ku yaqaana wuu ku sheegi karaa waayahay aan soo gudub marka soo gedi aan imaamna safxada <clears throat> sideetanaad yaa nisaa yaa nisaa alif lagu raad almadu bilalifi saqiir nisaanii nuun loos dhigay saasaasiin la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif alif la kordhigay almadu lwaajib almadu bilalifi saqiib nisaaniin u loos dhigay saasaasin la lwaajib wuxuu sheegaa markuu hamsadii hijaariyo haddiiba la sheega almadu bilif almadu bilyaa almadu la sheego oo bacdigeed la hingaabiyo hamze la hingaabiyo ama jaa-izaa yaalo ama waajibaa yaalo hadduu kelima ku jiran waxaan leenahay waa waajib hadday kale kelima noqon waxaan leenahay waa jaa waayahay uh, hoos soo soco yaa adkanaa udhib badan yatasa'aluun yatasa'aluun tashaa-uun waayo waajibkii meeshu waa yaallaa maxaa ka dambeeya almadu bilwow markaa marka wowga soo reebanna kadib ayaa waajib sheegaynaa kadib aan sheegaynaa almadu bilwow qaabkan aan gaadinaynaa tashaauna uuna taa taa la kordhigay shaa-uuna shaashin la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif una u alif laa gooday wow lagu reeb almadu bilwow maya uuna uu alif laagooday wow lagu reeb almahdu almahdu lwaajib almahdu bilwaawna nuun la kordhigay haddii kale waan kaa qaldamay hingaadi fiir qaabkan hingaadinayo tashauna taataala kor meenahana ugu adag ardaydu kamala yimaadaan waa kala dhaafaan way kala dhaahayaan wada socdaayo wixii socday kala marka tashauna taataa la kordhigay shauna shaashin la kordhigay alif lagu reeb almadu bilif una uu alif laa gooday wow lagu reeb almaadu lwaajib almaadu bilwaaw mujada almaadu lwaajib almaadu bilwaaw naa nuun la kordhiigay yidhahdaa markada wax beriis kasoo dumar kale wax beraysid oo wawen ama kale wax beraysid waajibka kolley waa fahmayaan laakiin dumarka inta badan ma fahmaan waajib iyo jaaz farq u dhexeeya waxaad leedahay waa in kelimada haddii aan hamsadaa ka jaro oo macno saxay imaanayo macal xadaa'iq macna maxaa waay xadaa'iq waa jamacata somaa beero waay haye hamsadaan jar qaafkaana jar xadaa maxaa soo baxaya xadaa maxaa soo baxaya kaba noqonay macnaa kabaa soo baxaya xadaa maxay noqonay kabo iqa keliyan ah? ka ragtaya xadaa kabay noqonay micnuhu waa isbedela laakin haddaan hamzada ku darsaday wixii ka dambays ya daamiya markaas xadaa kaba daamiya يا أصحاب اللغة إذا إذا إذا لكن احنا فرصة صباح وكندا ha soo baxay wax macno ma leh laakiin iqa marka ku darsan maxaa imaanaaye xadaa'iqa beera ima xadaa'iqa beera imaanaayo marka xadaa'iqa waxaa leeda marka markii uu hamzadii iyo medul asalkii markay wada galaan hal kelimo markay iskula jiraan waxaan leenahay medul waajib waajib maxaa laga wadaa ma la gaabin karo ha xadkii culammada u gooyeen in la jeedo waay sheekh wuxuu leeyahay arbac ow khams kor ku qola soo jeedin afar ama shan ala jidi kara wale waaye kan laakiin waa madu dabiiciga jida jidi karta xarakatana jidi karta afartana jidi karta inta jaais intaas ka dhin karta waayahay aan gudubno jaais maada araada intaanan ka gudbin man liqaana liqaana waayahay maantada ayadimanba cabdulkariim maxamed awe cabdulkariim liqaana hingaari واجب كواد وحوغو هنجاد واخر كتشر كو داي ما يمعني هنجاد وزن هرطة تسيش لقاءنا للام وصله لقاءنا haye almaddu bilwa almaddu alwajib aan kubagay alfuure almaddu bil alif ah macnaha waxa weeye jaadu waa magaciisa yaa wuxuu ka dhigay baabuur lagu wado ya meel xoogan ka dhakaan la fadhigato marka wasniga macnaha haytaba wasniga wuxuu ka hadlaysa macnaha liqana li lam loos dhigay qana qaqaf la kordhigay alif lagu reeb almahdu bil alif ana la kordhigay almaadu lwaajib naanu la kordhigay alif lagu reeb almaadu bilaalif qaabkaasoo laga baxay alcabdikriis waa macallinkaas macalim ilyaas awe ilyaas haye macallin waxaan ka arabnaa insha allahu tacala inoo gaarso maa yashaa'uuna waajibkan u dambeeyo kordhabayna kol hadaa lasoo soo joojiyo kordhabeey waxaa noogu timaysa kordhamka sugan soo ma badod ha qusimaye yashaa-uuna yaa yaa la kordhigay saasaa lagu baxaa maasha alla almadu lwaajib almadu bilwow nanuun labada waa sheegad meesha ku yaal waayahay maada araada maadaama mim la lagu reeb almahdu bilaalif daadaa la kordhiigay baad la kordhigay alif lagu reeb almadu bilalif ba baa la kordhigay حسين أيه وعين جالسة معنا فن خانا خا خالق رقب خانا خا خا لكريجا مريت بسلا وده مريت بسلا خالق رقب خانا خا خا لكريجا ألف لك- ها صح المد بالألف نعم ولكن ألف لو يبقى المد بالألف ما شاء الله معنا جزاك الله خير وفي عنته آه وفي عنته waaya maduljaa-is madulaaji muduudi halkaas intaas ka soo qaadana laazimkii iyo madulciwad iyo waxyaabahaas iyo waa magaciisa waa bad kale dhulkaa laga raasana waaya atanwiinu biaqsaamihi alaata wiila sheeqa tanwiinta iyo saddexdeeda qaybood laba shaqal ad ardaygan bari rabtaa laba shaqalka mushkiladda jirto soomaalidu way qaldaan hingaadiis macalinkan hingaadi aan aan alifay hingaadi يسقط يسقط ده يسقط ده هي ما هي هي ها بمبا هي ما هي بمبا ما يخلق بمبا بمبا ألف هي تعال بلو alifowda marka ay soomaalidooda xagee ka keeneen alifowda ay soo mushkilo waa mogta fiiri waxaan gaadin horta waa alif waxaan gaadinayno alif asalkiisa muxuu yahay alif asalkiisa sheega alifun maxaa asalkiisa alifun alifun markaa tala markaa haddaad tidhaahdo alifow alifow bamba alifow laba koodiga bamba alifow dheh ألفو دي بمبا ألفو جمع كده بس بس كلام مكان bamba alifo laba koordhiga tanta alifo laba koordhiga tant alifowlan xarafkii asalkiisu waa ka tagtay maxaa dhihi jiray haddaa laxnaa keensata ha ana hadii ma kor dhigan in ani lam hoos dhigan un ani lam goron bambaal lam kor dhigan bimbaal lam hoos dhigan bambaal lam goron adaa ka dhow ha sigaa ka dhow saxa adigaa ka dhow magarad ma waxaan samayna alifo albiqinaato waa waa khada bulshada ku dhexbaarsamo alifo ciyaal maalin habeen meel fadhiyaano maraayo ya tanta alif laba kordhiga madaha alif soo alif ma alif laba kordhiga abbaana ku celiyey way qabsadeen abbaana ku celiyey way fahmeen markay fahmeen kadib maxaa dhacday markay fahmeen waxaa dhacday marka inay markaa ka tegi waa aamusteen marka ila ciyaal banaan fadhiyaa mugta waaxsha waa iska aamusteen ficliisi sii wada marka waxaa la rahaa magaciisii kow alifow waa joojin markii alifow laga celiyey dadka meel kale ka aadaya waxay aadaya inaan loo dibiliyaan alifow xarfin waa u ahsamay xaflin bamba waa la joojiyey alifow haye kan waa soo maaha waxaa layidhi sukuun carfa lagu istaago alif masala alif waa lagu istaaga soo maha ila alifun maka gudbayno laakiin alifa lagu istaago waaye haddii magaciisi marka laga joojiyey midka alifo laga joojiyey saanay aadeen ayadana ardaydna ka aada waa laga yaabaa iska ilaana alif bambaa alif laabaa soo dhigatantaa alif laab ogoley alif waxay kaa soo aadeen madul asalkana madulyaagana soo aadeen labadaba waa qalad marka alif aardiga waa ekayna anaa qina marka an alif laaba koor dhigan tanwiinu fatxatayn an an an an an alif laaba koor dhigan tanwiinu fatxatayn amba alif laba koor dhig tanwiin fatxatayn tanta alif laba koor dhig tanwiin fatxatayn tanta alif laba koor dhig tanwiin fatxatayn laba kordhiga tanwiinu fatxatayn xanxa alif laba kordhiga tanwiinu fatxatayn konqo alif laba kordhiga tanwiinu fatxatayn dandal alif kordhiga tan wiinu fatxatayn dandal alif laba kordhiga tan wiinu fatxatayn ramro alif laba kordhiga tanwiinu fatxatayn وتنوين فتحتين ألف لام كوردية تنوين فتحتين سنسين ألف لام كوردية تنوين فتحتين سنسين ألف لام كوردية تنوين فتحتين إلى الآخر سنصل الوضع إن شاء الله تعالى ماشي سنبركة بلاوي نادي لا يراد tan kulana baa nooga wahay laakiin waxay qolaa furo kala soo tegi oo dhan carra iskuul ah insha allah haduu ilah yidhahdo marka raalli ahaad sala baarak darsi kasoo insha allah Aí, aí.